alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wاsalaatu wasalaamu cla ashraf اlanbiyaaءi wاlmursaliin nabiyina muxamadi wcla aalihi wصaxbihi wslm ajmaciin allahuma callimna ma yanfacuna wanfacna bima callamtana wanas'aluka allahuma alfiqha fi اddiin casharkani waa casharkii afariyo tobnaad ee kitaabka safiinaة الnaja waana casharkii u dambeeyey kitaabka insha allahu tacala aan kusoo khatimi doono mualifku wuxuu leeya raximah اllahu tacaala faslun wawaajibaatu طawaaf طawaafka waajibaadkiisu axada cashara koob iyo toban weeye aلطahaaraةu can اlxadaثayni labadii xadaث qofkii inuu ka daahir yahay wa can الnajaasati najaasadii inuu ka daahir yahay fii hawbihi maradiisa iyo wa badanihi badankiisa iyo wa maطaafihi meeshuu ku dawaafayo wa satru اlcawrati cawradii inuu asturo wa badءu الطawaafi dawaafkii inuu ku bilaabo bilxajari اlأswadi xajarulaswadkii inuu ku bilaabo waاlintihaa'u bihi inuu ku dhammaado wa niyatuhu inuu niyeysto dawaafkii in istaqalla waa haddii dawaafkii uu madax bannaan yahay wa muxaadaatuhu inuu qaabilo lilxajari xajarulaswadkii inuu qaabilo aw bacdihi ama xajarulaswadka barhkii inuu qaabilo cinda niyati niyada markuu la imaanayo in wajabat hadday niyadaasi waajib tahay wajaclulbeyti beytkii inuu yeelo waa kacbadii e can yasaarihi dhankiisa bidix fii jamiici awaafihi dawaafkiisoo idil maaran asaga oo u socda tilqaa'a wajhihi xagga wejigiisa wa kownuhu inuu ahaado qofkii tawaafayey khaarijan mid ka baxsan bikulli badanihi jidhkiisaoo idil wa hawbihi iyo maradiisa almutaxariki ee la dhaqdhaqaaqaysa bixarakatihi dhaqdhaqaaqiisa inuu kaga baxsan yahay can ilbeyti kacbadii waalxijri xijriga ismaaciil washaadarwaani iyo shaadarwaankii wa kownuhu inuu ahaado qofkii dawaafayey daakhila almasjidi masaajidka inuu ku dhex jiro wa kownuhu inuu ahaado dawaafkii sabcan toddobo yaqiinan hubaal wa cadamu sarfihi inuusan u leexinin dawaafkii ligayrihi wax aan dawaafka ahayn inuusan oola jeedin mualifku halkan wuxuu ku sheegayaa dawaafkii waajibaadkiisii waa yahay marka la leeyahay waajibaat awaaf waxaa looga jeedaa shuruuddiisii ayaa looga jeedaa oo haddii la waayo shuruuddaas uusan dawaafkii asaxaynin dawaafka halkan loo jeedana waxaa weeyaan dawaafka anwaacdiisa kala duwan kii waajibka ahaa iyo kii sunnada ahaa dawaafka waajibka ahaa waa dawaafka cumrada iyo dawaaful ifaadaha xajka kuwaasi waa waajib dawaafka sunnadahana waa dawaafulquduunkii qofka xaajiga ah marka uu yimaado ama mufrid ha ahaado xaj keli ah soo xidhay ama qaarin ha ahaado xaj iyo cumro soo xidhay waxaa sunno ah inuu la yimaado dawaaf oo uu beydka ku furfuro marka u horraysa dawaafkaas sida taxiyatulmasjidka loola yimaado marka masaajidka la soo galo dawaafkaasi waa sunno ama dawaafka qofku uu iska curinayo asagoon xaj iyo cumratoona aan soo xidhannin ou kacbada iska dawaafayo kaasina waa sunno waayahay marka waajibaadka dawaafka mualifku wuxuu ku leeyahay waa koob iyo toban ka koobaadi alطahaaraةu can اlxadaثayn labadii xadaث in laga daahir noqdo oo qofkii uu ka daahirsan yahay xadadkii yaraa iyo xadadkii weynaa waa shardi qofka haddaba asagoon weyse qabin ma asaxayso inuu dawaafo haddii ay weysada ka jabto asagoo dawaafayana waxaa laga rabaa inuu halkaa intuu ku joojiyo dawaafkiisa uu soo dahaaro soo weysaysto uu halkii ka sii bilaabo tusaale ahaan saddex jeer markii uu la yimid saddex showd markii uu dawaafay ayay weysadii ka jabtay wuu baxayaa wuu soo weysaysanayaa halkii ayuu ka sii bilaabayaa afartii shawd ee u laabnaa ayuu dhammaystirayaa waa kaasi waa ka koobaad ka labaadii wa can الnajaasati wاطahaaratu in laga dahaaro qaato can inajaasati najaasadii fii hawbihi maradiisa iyo wa badanihi jidhkiisa wa mataafihi halka uu ku dawaafayo qofkii waa inuu nijaasadii ka daahir yahay sida qofka tukanaya uu u dahaaro qaadanayay unbuu dawaafkiina uu u dahaaro qaadanayaa oo nijaasta uu ka ilaalinayaa maradiisa iyo jirkiisa iyo meesha uu ku dawaafayo ma asaxayso inuu ilmo nijaas leh uu xambaaro ama mindiil nijaas leh inuu xambaaro ma bannaano waa in uu dahaaradiisa ilaaliyaa sida salaadda markuu tukanayo dahaaradiisa uu u ilaalinayo waa yahay ka saddexaad wasatru satru lcawrati cawradii inuu asturo marka uu dawaafayo cawradiisu waa inay asturan tahay sida salaadaba cawradiisu u asturayo um, ayuunbuu dawaafkiin u asturayaao sidii nagu soo martay cawradii asturkeeda salaadda ayuunbay tanna noqonaysaa labkii iyo dhadigii saasaa loo kala qaadaya tafsiilkii nagu soo maray salaadii haddii haddaba cawradiisa ay faydanto inta uu dawaafayo kaba soo qaad ninkii dawaafayay ayaa xuduntiisa ayay ayaa hoosguntii uu ka hoos maray oo cawradiisii qayb ka mida ah ayaa muuqatay ama bawdadiisii baa muuqatay waxaa weeyaan ma ansaxayso waa inuu markaaba asturaa haddii uu qayb ka mid ah dawaafkii uu ku dawaafay asagoo cawradiisii qaawan tahay ama gabadhii maalan tinteedii qayb ka mida ah ay muuqato ama cagaheedii ay muuqdaan waxaa looga baahan yahay in ay ku soo celiyaan intii ay ku dawaafeen cawrada oo muuqata waa inay ku soo celiyaan haddii dawaafkao dhan uusa dawaafkaasi wax ka asaxaya ma jiro waa inuu dawaafkii mar labaad uu soo celiyaa ka afraad wa bad'u awaafi awaafkii inuu ku bilaabo bilxajar اlأswadi xajar اlأswadkii inuu dawaafka ku bilaabo wاlintihaau bihi inuu ku dhammaado oo wuxuu ka wadaa xajarulaswadku waa kan dhagaxan kacbada yaalla ee koonaha ka yaalla weeye ee albaabka u dhow xajarkaas ayuu dawaafka ka bilaabayaa markuu bilaabayo calaamado ayaa xagga kale looga sameeyey maxaa dadkiibaa qarinayo waxaa laga yaabaaba qofku inuusan xajarka arag inta badan sidaa darted leydh akhdar ah oo green ayaa xagga kale laga sameeyey qaabishan xajarul aswadka leydhkaasuu eeganaya cagaaran markii uu la siman yahay oo qumaatigiisu ku toosan yahay ayuu halkaa unbuu ka bilaabayaa halkaa qaabisan xajarulaswadka ayuu dawaaf ka bilaabmaa kuna dhammaadaa shawd kasta halkaas ka bilaabaa kuna dhammaadaa dawaafka u dambeeya markuu khatimaya shawdka u dambeeyana halkaasuu ku soo gabagaboobaya marka haddii qofku ka bilaabo xajarulaswadka meel ka dambaysa loo tirin mahayo wareeggaasoo idiluu soo wareegaya loo xisaabin mahayo markuu soo gaadho ayuunbuu haddana niyadii la imaanayaa marka unbuu dawaafkii u bilaabmayaa haddii uu meel ka horaysa ka bilaabana isagoon soo gaadhinna intaa looma xisaabina ilaa uu ka soo gaadho markuu soo gaadho buu u bilaabmaya wahaakada kaasina waa kii afaraad waniyatuhu inuu niyeysto dawaafkii in istaqalla haddii uu madax bannaan yahay dawaafkaasi oo wuxuu ka wadaa mu'alifku dawaafka marna wuxuu ku dhex jiraa nusug xaj buu ku dhex jiraa ama cumruu ku dhex jiraa oo qayb ka mida yahay marna waa dawaaf madax bannaan oo gooni loo samaynayo haddii uu nusuga ka tirsan yahay uu ka yahay oo xaj ku dhex jiro ama cumro ku dhex jiro niye ooma baahno ilan camalkaas unbuu ka tirsan yahay waa siday rukuucdii iyo sujuuddii salaadda uga tirsan tahay rukuucda iyo sujuuddaas niyo gooniya ooma baahno ilan salaaddi bay tahay kanina xajka iyo cumrada amuu ka tirsan yahay oo niyo gooniya baahno laakiin hadduu yahay dawaaf madax bannaan qof baaba ku nadray inuu dawaafo ama dawaaf sunnuu iska samaynayaa dar ilahay iskaga dawaafaya asagoon xaj iyo cumratoona soo xidhanin waxaa loo baahan yahay inuu niyeysto ilaa waa camal madax bannaan markaas camalkuna ama cibaadaduna waxay u baahan tahay niyo innama alacmaalu binniyaat waa yahay ka lixaadii wa muxaadaatuhu inuu qaabilo lilxajari xajarulaswadkii inuu qaabilo ow amase bacdihi barhkii inuu qaabilo bijamiici badanihi jidhkiisa oo idil cinda alibtidaa'i markuu dawaafka bilaabayo macnaha wuxuu ka wadaa mu'alifku qofku markiiuu dawaafka bilaabayo waa inuu badankiisa oo idil waa inuu xajarulaswadka qaabiliyo ama qayb ka mid ah macnaha qaybta waa inuu xajarulaswadka qaabiliya taasi waa waajib taasi waa waajib waa in jidhkiisa iyo xajaruaswadku inay isqaabilaan jidhkiisoo idil iyo xajaruaswadku inay isqaabilaan waxaa la diidan yahay asagoo badankiisa bar ka mida gaarsiiyey oo laakiin badankiiso dhan aan qaabilinin oo qayb ka uu qaabilay inuu dawaafki bilaabo waa inuu jidhkiisoo idil waa inuu xajaruaswadka qaabila kadibna dawaafka bilaabaa weliba fuqahadeenu waxay leeyihiin waxaa afdal ah inuu marka u horraysa uu xajaruasadka soo qaabilo kadibna dhanka midigta u dhaafo kadibna uu soo wareego kadibna uu dhanka garabka bidixda ah uu ku toosiyo kadibna uu dawaafkiisa sidaa ku wado taas waxaa ka laazima macnaheedu waxaa weeyaan inuu jidhkiisao dhan u qaabiliyo qaybtii wajahadda midigtii iyo bidixdii intaba uu xajaruaswadkii u qaabiliyey laakiin hadduu dhanka bidixda wada qaabiliyana ayadna way u asaxaysaa dhanka bidixda keliya hadduu qaabiliyo waa kifaaya weeye ka toddobaadi wa jaclu اlbeyti kacbadii waa inuu yeelaa can yasaarihi dhankiisa bidix fii jamiici dawaafihi dawaafkiisaoo idil maaran asagoo u soconaya tilqaa'a wajhi wejigiisa meesha ku quman ama tooska wejigiisa inuu asagoo u soconayo mualif halkan wuxuu ka wadaa markuu qofku dawaafayo kacbada waa ina bidix ka ahaataa oo uu u wareegaa saacaddu u socota cagsigeeda waa inuu wareegaa saacaddu ilaa dhanka midigtay u socotaa soo maha dhanka bidixda wareegaya maxaa la diidan yahay in uu xagga saacaddu u socotoo kale u wareego oo dhanka midig uu kacbada ka yeelo asna uu saa ugu wareego la diidan yahay taasi dadku maba sameeyaane oo dadko dhan hal dhinac wada socdee laakiin hadday dhacdo qofkii isagoon cilmi u lahayn kacbadii uu dhanka midig iska yeelo oo cagsi ugu wareego ma asaxayo dawaafkiisi markuu mualifku leeyahay agga hore inuu socdaana muxuu diidan yahay isagoo dhanka bidix kacbada ka yeelay inuu haddana didib u socdaa fuqahadu wax kasta ka hadleen qof baa didib u dawaafi laakiin haddayba dhacdaba oo qofu saa yeelo oo isagoo kacbadii dhanka bidix ka tahay laakiin didib oo wareegto asagoo didib u soconaya isna dawaafkiisii ma asaxayo waa inuu xagga hore u socdaa waayahay ka sadidaad kownuhu wa kownuhu inuu ahaado qofkii dawaafayey khaarijan mid ka baxsan bikulli badanihi jidhkiisoo idil wa awbihi iyo maradiisii almutaxarik la dhaqdhaqaaqaysay bixarakatihi dhaqdhaqaaqiisa an ilbeyti beytka inuu kacbadu ka baxsan yahay واxijri ijriga ismaaciil iyo wاshaadarwani iyo shaadarwaanki macnaha qofku markuu dawaafayo waa in uu ka baxsan yahay kacbada haddii aan fardinno qof inuu kacbada dhexdeeda tu dhex galo udh kacbada ma asaxayso waxaa kacbada isagoo ku jira la mid ah in uu qofkii uu dawaafo qayb ka tirsan kacbada oo kacbada lagu tiriyo oo waa max xijriga ismaaciil xijriga ismaaciil waa qaybtan goolka sa u wareegsan ee kacbada ku wareegsan ee meel laga gala iyo meel laga baxa leh waa gidaar yaroo kacbada saa u wareegsan oo meel laga gala iyo meel laga baxa leh xijru ismaaciil baa la idhaahdaa xijri ismaaciilkaas asaasan wuxuu ka tirsanaa kacbada laakiin qoraysh markii ay kacbada dhisaysay ayay nafaqadii kharashkiibaa ku yaraaday waxayna nadar ku mareen inaysan kacbada ku dhisin wax aan xalaal ahayn xoolihii xalaasha ahaa ayaa ka dhammaaday marka intaasay kacbadii ku dhiseen oo way ka soo reebeen qaybo ka mid ah kacbadii ayay ka tageen oo hadda intaa dhisan ah ee wareegsan kacbadii ka tirsanayd marka qofkii halkaa gale wuxuu la mid yahay qof kacbada dhexdeeda galuu la mid yahay qofka halkaa ku tukadana wuxuu la mid yahay qof kacbada dhexdeeda ku tukaday sidaa darteed qofka haddii uu xijir ismaaciil uu markii uu kacbada dawaafayey uu dhinac ka soo galo u dhanka kale ka baxo wuxuu la mid yahay sida qof kacbada dhexdeeda ku dawaafay oo kale marka ooma asaxayo dawaafkiisa waayahay sidoo kale shaadirwaanka shaadirwaanka lagu sheegayo waa qaybtan hoose ee kacbada seeskeeda hoose ah ee soo kacsan ee gidaarka kacbada ka baxsan haddaad kacbada eegto xagga hoose way ka yar ballaadhan tahay gidaar yar baa saas u wareegsan oo gaaban oo sees oo kale ah kaasi waxaa la yidhahdaa shaadirwaan shaadirwaankaasi marka kacbadii buu ka tirsan yahay kacbadii ayuu ka tirsan yahay qofka haddii uu soo qofku kuma socon kara meeshaase laakiin haddii uu gacantiisa oo kale uu soo geliyo halkaa oo kacbada uu gacantiisa u salaaxo markuu dawaafayo qayb ka mida ah jidhkiisa hadday soo gasho dawaafkaas ooma asaxayo waa in uu ka baxsanaadaa xadkaa waa inuu ka baxsanaadaa markii uu dawaafayo oo kacbada bannaankeeda waa inuu ka dawaafaa saas wey macnaheeda shaadirwaankaana waa inuusan soo dhexgelin waaya xagga shaadirwaanku markaad eegto xagga xajarulaswadka shaadirwaan male waxaa laga yaabaa in laga jaray shaadirwaankii maadaama dadku ay eh, xajarulaswadkii ay dhunkanayaan ay madaxa la gelayaan suusan dadka u hakinin ayaa laga jaray laakiin inta kale wuu ku seesan yahay dad kacbada sawirkeedu si fiican u fiirsato waad arkaysaa waaya kaasina waxa weeyaan waa shardiga ama waajibka sideedaad ka sagaalaad wa kownuhu inuu yahay qofkii dawaa eh, kownuhu inuu yahay dawaafkii daakhila almasjidi masaajidka xaramka dhexdiisa waa inuu ahaadaa dawaafka waa inuu masaajidka dhexdiisa dhacaa oo waxaa la diidan yahay qofku inuu ka dawaafo meel masaajidka ka baxsan laakiin masaajidka si kasta oo loo waasiciyo loo ballaariyo oo kolba qaybo lagu daro haddaad dhexdiisa dawaafayso way ansaxaysaa oo xataa adiga kacbada aadan arkaynin oo dhismo idiga kacbada kuu dhexeeyo waa ansaxaya waxaa muhiima inaad masaajidka aadan ka baxsanayn waaya kan tobnaad wa kownuhu inuu ahaado dawaafkii sabcan toddoba yaqiinan hubaal qofku waa inuu toddoba wareeg toddoba showd waa inuu kacbada ku wareegaa haddii uu lix ku wareego ma asaxayso toddobadaas waa inuu hubaa hadduu ka shakiyo oo isdhaho ma shan baad dawaaftay ma lix baad dawaaftay waa inuu cadadka yar uu qabsadaa oo uu inta kale kan kooiyo tobnaad wacadamu sarfihi ligayrih wacadamu sarfihi waa inuusan u leexinin dawaafkii ligayrihi wax aan dawaafka ahayn macnaha waa in ulajeeddada uu u dawaafaya aysan noqonin wax aan dawaafka ahayn haddii uu qofku uu markuu dawaafayo qasadkiisu yahay qof baa ka fakaday ama ka dhume uu raadinayaa qofkiibuu ma asaxayso ma asaxayo qof uu dayn ku lahaa ayuu daba socdaa oo hariim ah ama qof buu ka cararaya oo ka baxsanaya waxaaso dhan maasaxayso waa inuu qasadkiisu yahay dawaaf bas ah. wuxuu u wareegayo waa inuu dawaafka uu yahay waaya intaasi waxaa weeyaan waa waajibaadkii ama shuruuddii dawaafka mualifku wuxuu leeyahay faslun wawaajibaatu sacyi sacyiga waajibaadkiisu sitatun lix weeye an yabda'a qofku inuu ku bilaabo bisafa safa inuu ku bilaabo wayakhtima inuu ku soo gebagabeeyo bilmarwati marwa inuu ku soo gebagabeeyo sacyiga uu ka bilaabo safa marwana uu ku soo khatimo wa kownuhu sacyigii inuu ahaado sabcan toddobo yaqiinan hubaal bixasbi الdahaabi ayadoo la xisaabinayo aaditaankii maratan mar waalcawdati noqoshadiina ukhraa mid kale si socodkiina waa la xisaabin soo socodkiina waa la xisaabin wa qaطcu jamiici اlmasaafati masaafadii inuu jiro dhammaanteed masaafadaasoo bayna الsafaa iyo walmarwati safa iyo marwa udhaxaysa dhammaanteed waa inuu gooyaa wa kownuhu waa inuu ahaada sacyigaasi min baطni اlwaadi waadigii dhexdiisa wa cadamu saarifi waa inuusan jirin wax ka leexinaya sacyigii canhu sacyiga xaggiisa wax ka leexinaya waa inuusan jirin oo wax kale loo sacyinayo wa an yaqaca waa inuu dhacaa bacda طawaafin صaxiixin sacyigii waa inuu ka dambeeyaa awaaf صaxiixa dabadii waaya mualifka halkan wuxuu ku sheegayaa markuu ka soo hadlay waajibaadkii dawaafka ayuu halkan wuxuu ku sheegayaa waajibaadkii sacyiga waad ogtihiin dawaafkii sacig inta badan way wada socdaan dawaafka markii la sameeye waxaa ku xiga saci cumrada iyo xajka marka wuxuu leeyahy waajibaadkii saciga waa toddobo waajibaatu sacyi saciga waajibaadkiisu sitatun lix weeyaan buu leeyahay ka koobaad an yabda'a inuu ku bilaabo bisafa safa inuu ku bilaabo wayakhtima uu ku soo khatimo bilmarwati marwo safa iyo marwo waa laba buur oo waxa weeyaan eh, ku yaalla halkaas oo wakhtigii nabiga calayh isalatu wasalaam buuro waaweyn bay ahaayeen eh, laakiin hadda wax yar baa ka sii laaba wax yar baa ka sii laaba buur la yidhahda abi qubays ayay safa darafkeeda ayuu ahaa buurtaas wuxuu ku soo dhammaanaysay safa ayay ku dhammaanaysay waaya marwana waxay ahayd buur la yidhahdo qaynuqaac ayay daraf ahayd laba buurood baa halkaas iskaga imaanaya marka halkaa inta udhaxaysa waadi bay ahayd meel yaroo hoobad ah oo dooxay ahayd sidaa darteed waxa weeyaan marka uu qofku dawaafayo waa inu horta safa ka bilaabaa maadaama ilahay qur-aanka horraysiiyey markuu sheegay ina asafa walmarwata min shacaa'ir illah nabigu ui sala اllahu alيه waslm abdow bima bada allahu bi waxaan ku bilaabay wuxuu ilahay ku bilaabay marka safa ayuu marka hore qofku wuu ka bilaabaya awaafka wuxuuna ku soo khatimaya marka u dambaysa marwa waaya kaasi waxa weeyaan waa waajibka koobaad waajibka labaad wa kownuhu inuu yahay sacyigaasi sabcan toddoba inuu yahay toddobo sida dawaafko kale ayuu sacyiguna toddoba yahay yaqiinan hubaal oo wuxuu mualif meesha ka saarayaa shaki inuu ku jiro haddii aad ka shakido tiradii tayar baad qabsanaysaa shakigana waad iska tuuraysaa yuxsabu الdahaabu aaditaankii waa la xisaabinayaa maratan mar baa la xisaabinaya macnaha sii socodkii waa la xisaabinayaa mar baa la xisaabinaya wاlcawdata noqoshadiina maratan ukhra mar kale la xisaabinaya macnaa qofku markuu ka dhaqaaqo safa uu marwo tago waa mid haddana marwo markuu ka soo laabto uu safa u soo laabto waa mid labaad wahaakada toddobadii jeer saas ayuu qofku u tirsanayaa dadka qaar waxay sameeyaan dadka xajka ku cusub qaar baa halkaa ku khaldamoo sii socodkii iyo soo socodkii mid midh buu xisaabay haddana sii socodkii soo socodkii mar labaad wahaakada marka afar iyo toban jeer buu la imaanayaa markaasi uu tac badan iyo juhdi badan meesha ka soo gaaraya marka qofka hadduusan cilmi u lahayn xajka waxna uu khaldi dhib badanna uu la kulmay saa darteed fiican qofku inuu cilmi yeesho oo markuu xajka uu tago inuu axkaamtiisa uu ka dhegaysto ama uu culimmo la socdo hagta waxyaabaha dadku aad u khaldaan xajka iyo cumrada weeyaane maxaa dadku waxay aad u sameeyaan ma aha waa wax marmar naadir la sameeyo marka khaladaad badan baa dhaca waayah ka saddexaad wa qaطcu jamiici almasaafati inuu jaro dhammaan bayna asafa safa iyo walmarwati marwo oo mualifku muxuu ka wadaa masaafada safa iyo marwo udhexaysa waa inaad goysa markuu leeyahay macnaha labada buurood inta udhaxaysa waa inaad dhammaystirtaa oo buur kasta darafkeedii aad gaadhaa shardi maa inaad dhakada koraa tagto waa inaad darafka u hooseeyo aad gaadhaa oo meesha dalcaadda dalcaaddaad buurihii ma jiraan oo buurihii wax yar baa weliba safa waxoogaa buurtii madaxeeda laga arkaya waxaa lagaa rabaa meesha dalacaddu ka bilaabmayso waa inaad gaadhaa halkaas ayay showd ku dhammaanaya haddii aad ku darto ood buurta dhakadeed fuushana waa sida fiican afdalka ee nabiga alayh salatu slam uu samayn jiray waaya laakiin buurta safa waxaa ku xidhan dhalo oo dabcan iyada gudaha looma sii geli karo lakiin inta dalacadda meesha u sarraysa inta dadka loo ogol yahay intaasaan ujeednaa qofku inuu gaadho meeshay kacbadu ay uga muuqanayso sidaasa afdal ah wa kownuhu inuu yahay sacyigii fii baطni اlwaadi waadiga dhexdiisa ee safi marwa udhexeeya macnaha labadii buurood markay jireen safi marwa waxaa u dhexeeyey doox dooxaasay dadku sacyi ku samayn jireen dooxi dabcan hadda innaga nooma muuqdo oo meeshii dhisbaa laga sameeyey waa la sameey oo marmar baa lagu sameeyey oo gidaar baa ku yaallo waa meel hadda la habeeyo o la dhisay laakiin wuxuu ka wadaa mu'alifka in xuduuddii xilligaa jirtay ee dooxaas uu ku sinaa waa inuusan ka baxsanayn sacigii oo macnaha haddii hadda sacigii la ballaadhiyo oo la waasiciyo oo ka baxo xuduuddii waagi hore jiri jirtay ma intaa ka baxsa laguma saci laguma samayn karo saa way ujeeddadu waaya ka shanaad wa cadamu saarifi waa inuusan jirin wax saarif ah oo ka leexinaya qofkii canhu sacyigii macnaha qofku waa inuusan u sacyinin ujeeddo aan sacyiga ahayn hadduu hadafkiisu yahay markuu sacyinayay qof inuu raadiyo ama inuu ujeeddo kale uu sacyo oon saciga ahayn ma asaxayso ka lixaad wa an yaqaca inuu sacigaasi u dhaco bacda dawaafin صaxiix dawaaf sax ah dabadi wa inuu dhacaa macnaha waa inuu sacigu uu ka dambeeya dawaaf haddii uu dawaaf uu jiro dawaafkiiyo sacigu waa inay kala tartiibsanaan hadda umrada iyo xajka labadaba dawaaf iyo sacyi bay leeyihiin soo maha waa in dawaafka la horreysiiya saciganu ka dambeeya haddii saciga la horreysiiyo dawaafkiiu ka dambeeyo ma asaxayo waa inay kala tirtiibsanaadaan saasuu mualif ka wadaa weliba dawaafka ka horeeya waxaa haddana shardi ah dawaaf saxiixa inuu yahay hadduu dawaaf saxiixa uusan ahayn oo uu shuruuddiisii bar ka mida la waayay maalan qofkii isagoo weyse qabin buu dawaafay kadib uu ama maradiisa nijaas ahayd waxaa laga rabaa inuu dawaafkiina ku soo celiyo sacyigiina ku soo celiyo labadaba inuu ku soo celiyo waaya faslun wawaajibu اlwuquufi bicarafa wawaajibu اlwuquufi wuquufkii bicarafa carafa la istaagayay waajibkeedu waxaa weeye waaxidun mid carafa waajibkeedu waa uun mid buu mualif wa huwa kaasina wujuudu اlmuxrimi qofkii muxrimka ahaa ee xajka xidhnaa waa inuu joogaa bihaa carafo laxdatan ilbiriqsi bacda zawaali yowmi carafa carafa maalinteeda markay cadceeddu ay zuusho ilaa طuluuci اlfajri yowmi الnaxr ilaa laga gaadhayo maalinta tobnaad ee maalinta gowraca fajarkeedu xilligu uu soo baxayo inta laga gaadhayo inta u dhaxaysa inuu laxdo joogo weeyaan maca kownihi qofkaasi muxrimka asagoo ah ahlan qof ahl u ah lilcibaadati cibaado mualifku markuu noo soo sheegay waajibaadkii dawaafkii waajibaadkii sacyiga iyo halkan wuxuu ku hadlayaa waajibkii wuquufka marka wuquufku wuxuu ku leeyahay wuquuf bicarafa maadaamuu rugni u yahay waajibkiisu waa hal shay oo waa maxay qofku waa inuu qofka muxrimka ah waa inuu carafo joogo laxdo waa muddo aad u yar yaa waajib ah inta waajibka waa intaas waajib kaga dhacayo waa inuu laxdo carafo joogo laakiin waa goorma markii wakhtiga wuquufka la gaaro wakhtiga wuquufka goorma weeye maalinta sagaalaad ee maalinta carafa ah yowmu carafa markii cadceedu zuusho laga bilaabo ilaa laga gaadhayo fajarka maalinta tobnaad oo maalinta ku xigta fajarkeeda laga gaarayo waxa weeyaan waa maalin niskeed iyo habeenkii oo idil intaas wey maalin niskeed iyo habeenkii oo idil inta xilli ka ah, waa inuu laxdo ka mid ah uu joogaa carafo xuduudda carafo waa inuu joogaa asagoo weliba waxaas waajib ah qofka inuu yahay ahal xilligaa uu joogayo waa inuu cibaado qof samayn kara yahay oo cibaadadu ay ka suurowdo oo ahl u ah ahliyat اcibaada waa in laga helaa oo maxaa loga jeedaa qofkii waa inuusan waalayn hadduu qof waalan yahay oo xilligii caraf u yimid uu waashay waxa weeyaan ma asaxay wuquufkiisii sidoo kale hadduu kooma ku jiro qof kooma ku jiro xanuunsan baa la keena caraf intii wuquuf xilligii wuquufka idil koomadaasi ku jiray waxa weeyaan ma asaxay asla wuquufkiisi hadduu sarkhaansan yahay sidoo kale laakiin haddii qofkii uu hurdo ka warrama carafo markii uu soo galay wuxuu soo galay xilli barqina hurdadii uu seexday gaari buu ku jiray gaarigii buu ku seexday ilaa carafo laga baxo wuu jiife ilaa carafo laga baxo istiqraaq hurdo wuxuu ku jiray culus qofkaasi ma u asaxayaa wuquufkaasi wuu asaxayaa maxaa yeele qofkan ahliyatulcibaada kama tegin qofka hurdo ahliyatulcibaada kama tegin laakiin qofka majnuunka qofka muqma calayha aslanba ahliyaho maaha ah, sida wuxuu la yahay soonka kale soonka hadduu qofku uu seexdo maalintoo idil uu hurdo ku dhammaysto waxa weeyaan soonkiisi waa asaxaya lakiin hadduu koomo ku jiro maalintoo idil waxa weeyaan soonkiisii ma asaxayo ama waalayaha waaya faslun wayaxrumu cala almuxrimi qofkii muxrimkaa ah waxaa ka xaaraan ah bilixraami ixraamka sababtiisa waxaa ka xaaraan ah casharatu toban shay qofka markii uu ixraamka u galo ixraamkaa sababtiisa waxaa xaaraan kaga noqonaya toban shay awaluhaa kan hore lubsulmakhiidi nuskhada qaarna waxay leedahay lubsulmuxiiti nuskhadaasana sax shaygii koobayey ee qofka koobaya badankiisa inuu xidho lidakari qofka labka ah waa ka xaaraan waaaniiha ka labaadi satru ra'sihi madaxiisa inuu asturo ow amase bacdihi madaxiisa barh ka mida inuu asturo waaaliuha ka saddexaad satru wajhi اlmar'ati haweenayda wejigeeda in la asturo ow amase bacdihi wejiga barhkii inay asturto haweenayda inay asturto wejiga wejigeeda idil ama ka xaaraan ah calayhaa haweenaydii lubsu lqufaasayni galofiski inay xidhato fii yadayha labadeeda gacmood inay galofis u xidhato wa raabicuhaa ka afaraadi ee xaaraan ka ah atatayubu qofkii inuu iscarfiyo ama isudguyo wax shay caraf leh ama cadar leh uu marsado calaa kullin min alrajuli waalmar'ati ninkii iyo haweenaydii labadaba fii badanihi jidhkooda inay marsadaan aw thawbihi ama maradiisi aw amase firaashii ama gobashiisii bimaa yucaddu iiban wax lagu tiriyo udgoon wax udgoon lagu tiriyo inuu isticmaalo jidhkiisa ama maradiisa ama gobashiisa wa khaamisuhaa ka shanaadii dahnu shacri ra'si madaxa tintiisa inuu dhaashado walixyati iyo garhkii tintiisa inuu dhaashado wasaadisuhaa ka lixaadi aljimaacu waa galmo calaa kullin minhumaa ninkii iyo haweenaydii labadaba waa ka xaaraan wasaabicuhaa kan toddobaadi isaalatu shayin shay zuulintii oo min ashacari tintii ka mid ah aw adfaarin ama ciddiyihii ka mid ah wahaaminuhaa ka inuu banbaxo likulli saydin ugaadh walbaa bariyin oo bari ah macnaha ugaadha bariga ku nool waxaa kaa baxay ugaadhii badda ku noole waxshiyin oo duurjoog ah ma'kuulin oo la cuno filxilli dhulka aan xaramka ahayn cala almuxrimi waxay ka xaaraan yahay arrinkaasi cala almuxrimi qofkii ixraamnaa xaj ama cumro faqad oo keli ah wa fi lxarami haddii ugaadhaasi ay xaramka ku jirta in loo bambaxana waxay ka xaaraan tahay calayhi muxrimkii xajkii cumrada xarmana ama iyo wa cala alxalaali qofkii xalaasha ahaa ee xaj iyo cumratoona aan aan xidhanin wa taasicuhaa kan sagaalaad qaطcu nabaati اlxarami xaramka dhirtiisa oo la jaro weeye ila اlidkhir geedka idkhirka la yidhahda markii laga reebo iyo wanaxwuhu iyo wixii la mid ah calayhima waxa weeyaan muxrimkii iyo waxa weeyaan qofkii xalaasha ah labadaba wa caashuruha kan tobnaadii caqdu nikaaxi nikaaxii oo la sameeyo weeye calaa kullin minhumaa ninkii iyo haweenaydii labadaba waa ka xaaraan waaya mualifkii halkan wuxuu ka hadlayaa waxyaabaha muxaramaadka ama maxduuraadka ixraamka ayuu halka kaga hadlayaa oo waxyaabaha kaxaaraanta ah qofka xaj xidhay ama cumro xidhay ee muxrimka ah wuxuu mualifku leeyahay raximah اllahu tacaala wayaxrumu waxaa ka xaaraana cala almuxrimi qofkii xarmaday xaj ama cumro bilixraami bisababi alixraami xarmashada sababteeda waxaa kaga xaaraana casharatu ashyaa toban shay markuu mualifku leeyahay bilixraami bisababi ixraami wuxuu uga jeedaa ahyaadan waxay ku xaaraan noqonayaan ixraamka laftirkiisa marka hore ahya xalaalay ahaayeen laakiin qofkii markii uu ixraamto ayay xaaraan ka noqonayaan waayahay awaluhaa midka hore lubsulmuxiiطi wixii koobayey mara koobaysa inuu qofkii xidho lidakari labkii mara jidhkiisa koobaysa inuu xidho waa ka xaaraan waaya noocay doontaba ha ahaato oo maradaasi haday doonto maro tolan ha ahaato hadday doonto maro tolan yaysan ahaanin maro jidhka koobaysa ayaa ka xaaraan ah sida koofiyaddii oo kale cumaamadii oo kale madaxuu ku duubanayay ama madaxuu saaranayey waxa weeyaan sarwaalkii shaadhkii macawistii waxaasoo dhan waa ka xaaraan waa labka qofka labka ah ama gabadhi sooma ah waxa weyaan ayadu u bannaan yahay waxyaabaha tolan iyo waxa jirkeeda koobaya inay xidhato waa u bannaan yahay raggii iyo dumarku axkaamay ku kala duwan yihiin baa jirta xajka tanaa ka mid ah. marka dumarku waa loo ogol yahay waxyaabaha tolan iyo waxyaabaha jirkeeda koobaya laakiin ninka looma ogolo muxrimka ah waaya waaaniyaha ka labaadi satru ra'sihi ninku inuu madaxiisii asturo waa ka xaaraan aw bacdihi ama ama madaxiisa qayb ka mida inuu asturo waa ka xaaraan waayahay waxaa soo gelaya marka wax kasta oo madaxa astura sida koofiyaddii iyo cumaamadii xataa hadduu xidno culus oo jurmi leh uu madaxa saaro oon midab keliya aan ahayna laakiin madaxii jurmi ku noqonaya oo madaxii qarinaya waa xaaraan marka ninka inta uu xaj ku jiro iyo cumrada waa xaaraan inuu madaxiisii asturo waayahay laakiin haddii uu yahay waxaan uu madaxa ku qarinayo wax madaxa aan libaas u noqonaynin laakiin madaxii dadaya sida maalan oo kale gaariyuu ku dhex jiro oo kale ama teendhuu ku dhex jiro oo kale taasi dhib ma leh waxaa la mida ah baashan dadku ay qaataane dallada ah oo qofkii cadceeddii ama roobkii uu iskaga celinayo wax dhiba male wax dhiba male waaya haddii xataa uu madaxiisa uu alaab saaro alaabu madaxa ku qaadayey uunu u qastin madaxa inuu ku asture e culayskaasu madaxa uu ku qaadayey wax dhiba male ilan waxaas kale wax madax lagu astura ma ahe mara madax loogu talagalay lagu asturo ma ah waaliuhaa waxa saddexaad ee waxyaabaha maxduuraadka ah ee qofka muxrimka xaaraanta ah. satru wajhi اlmar'ati haweenayda wejigeeda in la asturo la qariyo aw amase bacdihi wejiga barhkii in la qariyo waayahay haweenaydii waa ka xaaraan in ayadna wejigaas ay qariso ninkiina madaxa ka xaaraan aha waayahay marka haddii ay rabto wejigeeda inay qariso ragga ajaanibta ay ka qariso waxay samayn kartaa inda shaaficiyati mare aan wejigeeda ku dhegaynin oo ay cuud ama qori ama wax ay ku celisay wejigeeda ka baxsan laakiin dadkii ka asturaysa ayay maaragtay sida maalan oo kale intay koofiyad xidhato oo kale oy maradi ku soo dayso marka koofiyaddaasi ayaa ka celinaysa maradii inay wejigeeda taabato marka wejigeediina way asturtay maradiina wejigii ma saaro taasi way bannaan tahay cinda shaaficiya laakiin niqaab inay xidhato ma bannaano waayo wayaxrumu waxaa ka xaaraana sidoo kale calayha haweenaydii lubsu lqufaasayni golofski inay xidhato fii yadayha labadeeda gacmood labadeeda gacmood golofis ma xidhan karto haweenaydii haweenayda waa loo ogolaa waxyaabaha mansuujaadka iyo waxaa jirka koobaya laakiin waxaa laga soo reebay niqaabkii iyo iyo qofaaseynki glofska iyada labadaas looma ogolo waa ka xaaraan waaya wa raabicuhaa ka afraad altadayubu in eh, lagu isku udgooneeyo calaa kullin min atadayubu is-udgooneen weeye oo ka xaaraan ah calaa kullin min arajuli ninkii iyo walmar'ati iyo haweenaydii fii badanihi qof jidhkiisa aw amase awbihi maradiisa aw amase firaashihi gogashiisa bima yucaddu iiban wax lagu tiriyo iib lagu tiriyo iibku waa wax kastaoo laisku udgooneeyo o laisku carfiyo wuxuu doonaba ha ahaado kuma koobno waxyaabaha innago hadda aanu naqaano barafuunka kuma koobno wax kasta oo laisku carfiyo o laisku udgooneeyo ayaa soo gelaya halkan xataa bukuurkii baa soo gelaya waaya marka ma bannaano laakiin waxaa kaa baxaya waxyaabaha dadku aysan u aqoonin iib aan lagu tirin hadday doonaan caraf dabiici ha lahaadaane sida maalan oo kale fawaakihda fawaakihda qaar udgoon baa jira sida tufaaxa iyo burtuqaalka oo kale carafta dabiiciga ay leeyihiin dhib ma leh qofka haddii uu cuno laakiin qofka iib ma cuni karo wax udgoon ma cuni karo wax maalan cunto la udgooneeyey ama wax udgoon lagu daray qofka muxrimka waa ka xaaraan qofka muxrimka ah, xataa inuu cuno iska dhaaf inuu ismariye cuntadii inuu ku darsado xataa waa ka xaaraan haylka iyo qurunfulka dhagayaraha waxyaabaha shaha lagu udgoonayo lagu carfiyo dhib male waxyaabahaas waa waxyaaba dabiiciah laakiin waxyaabaha barfuunka loogu talagalay ama dadku isku carfiyaan kuwaas waxaasa la diidan yahay miskigii iyo kaafuurkii iyo zacfaraankii iyo waxaasoo idil baa xaaraan noqonaya waaya wakhaamisuhaa ka shanaadi dahnu shacri ra'si tinta madaxa inuu ku iyo walixyati garhkii inuu dhaashado oo wax kasta oo lagu dhaashado wuxuu doonaba noqdo ama ha noqdo saliid ama subag ama ay dufan noocu doonaba ahaado inuu ku dhaashado waxa weeyaan waa maxduuraadka ixraamkay ka tahay inta uu xajka ku jiro iyo cumrada wasaadisuhaa ka lixaadi aljimaacu jimaacii weeye isna waa xaaraan weliba waxa intan la soo sheegay oo dhan asagaa ugu weyn oo waxaa weeyaan jimaacu qofka haddii uu reerkiisa u galmoodo isagoo xaj ku jira ama cumradii ku jira waxaa weeyaan weliba intuusan xalaaloobin taxallul awalkii intuusan xajkii uusan xalaaloobin ee uusan la imaan dawaafkii iyo xirashadii iyo tuurashadii intaa midna usan la imaanin hadduu u tago kow horta xajkiisii wuu fasahaadaya yafsudu xajo labo waxaa waajib ku ah inuu dhammaystiro xajkii saddex waxaa waajib ku ah inuu soo qalleeyo afar waxaa waajib ku ah inuu neef geela u gowraco sida loo adkeeya waa jamaaca meeshu soo galaba waa la adkeeyaa markii cibaadaadka uu ku yimaado uu ka adagya waxyaabaha kale soonkiina waa kii la yidhi kafaarat alcudma baa ku waajibaysa waxyaabaha kale saas looma samayn laakiin xajka iyo soonka labadaba waa la adkeeyo qofkii haddii uu jimaac ku dhaco waxaa weeyaan xil culus baa fuulaya waxaa la mida ah, jimaaci asna xaaraan noqonaya wاlmubaasharatu iyo inuu qofkii la baashiro haweenaydii oo macnaha jidhkooda istaabtaan bishahwatin shahwo isku taabtaan waa xaaraan laakiin asaga kafaaro kuma waajibayso sida kafaarada hadda aan sheegayna oo kale ee weynayd iyo xajkii oo bura waxyaabaha kama ratimayaan mubaasharadu way ka sahlanta fidya ku waajibaysa wasaabicuhaa toddobaad ta toddobaadi isaalatu shayin shayka inuu zuuliyo weeye min ashacri tintii ka mid ah aw idufri ama ciddidii ka mid ah. tinta ama ciddida inuu zuuliyo ama ha ama ha ama ha gubo biayi ariiqo ku zuuliyeba waxa weyaan waa xaaraan waaya laakiin qofkii haddii maalan ciddi ay dhibto ciddidii baa dilaacday oo dhib ku haysa oo ku keenaysa hal ciddi dhib male wuu iska jari karaa fidyana ku waajibayso markay fidye ku waajibaysa waa saddex tin ay gaadho ama saddex ciddi uu jaro waayahay wahaaminuhaa kan sideedaadii attacarudu inuu banbaxo likulli saydin ugaadh walba barriyin oo berri ah oo duurjoog ah ma'kuulin oo la cuno filxilli oo joogta meel xaramka ka baxsan cala almuxrimi bay ka xaaraan tahay qofkii muxrimka ahaa faqad oo kelia wa fi lxarami xaram xuduudda xaramka dhexdiisana calayhi qofkii muxrimka ahaa iyo wa cala alxalaali qofkii xalaasha ahaa ee muxrimka aan ahayn ogaadha waa xaaraan qofku markii uu muxrim uu yahay waa ka xaaraan laakiin ogaadha xaaraanta quyuud bay leeda mualifku sheegay qaydka koobaad waa inuu horta berri yahay oo ugaadha bariga joogta waa inuu yahay maxaa kaa baxay ugaadha badda ku nool kalluunkii iyo wixii la midka ah taasi xaaraan ma ah waa la ugaadhsan karaa qofka muxrimka ah way u bannaan tahay inuu kalluumaysto laakiin waxaa loo diidan yahay ugaadha bariga joogta waa ka xaaraan inta uu ku jiro exraamka qaydka labaad waxshiyin oo duurjoog ah oo maxaa kaa baxay wixii aan duurjoog ahayn duurjoogtu waxa weeyaan waa xayawaanaadka duurka ku nool sida sagaarada oo kale iyo biciidka iyo goodirka iyo wixii la midka ah duurjoog waasaa la ee dadka ka fog ilan waxna waa dabjoog waxna waa duurjoog marka kuwaa duurjoogta ah ayuunbaa xaaraan ah in la weersado laakiin hadduu dabjoog aha xayawaankani oo duurkii ku cararay waa laga dabategi kara waa lasoo ugaarsan karaa tusaalahaan digaagadii ayaa baxsatay duurjoog bay noqotay digaagadu waxay ahayd dabjoog soo maaha waa lasoo ogaarsan karaa taas xaraam noqonayso marka lagu leeyahay ma'kuulin oo la cuno maxaa kaa baxaya kii aan la cunaynin sida maalan oo kale libaaxii iyo ruwaagii iyo waraabihii iyo haramacadkii ah mutawaxishka kuwaas ayaga waa la ugaarsan karaa qofka muxrimka ah xaaraan kama noqonaysa waxa weyaan xayawaanka la cuno wey waxa xaaraantaha in la ugaarsado marka intaasoo quyuuda markii la helo haddana qaydka u dambeeya waxaa weeye fi lxilli xayawaankaasi inuu joogo xilli laakiin qaydkani ma aha qayd lagu saaraya wax kale waa qayd wax lagu soo gelinayo waa qayd lilidkhaal qayd lilikhraaj ma aha markaasa len waxaan uga jeednaa xayawaanka noocaasa marka uu joogo meel xaramka ka baxsan wuxuu xaaraan ka noqonaya qofka muxrimka oo keliya cala almuxrimi faqad qofka muxrimka muu xaaraan ka noqonaya haddii uu joogo meel xaramka ka baxsan qofka muxrimka ah ugaadho dhan baa ka xaaraan ah ama ha joogo ugaadhaasi xaramka ha joogto ama xaramka ka baxsanaato laakiin ugaadhii markii ay xaramka joogto oo xuduudda xaramka ku jirto qofka muxrim keliya xaaraan ka noqon mayso xataa qofka aan muxrimka ahayn ee xalaasha ah en xaj baan xidhnayn waxa wey waa ka xaaraan inuu ogaadha xaramka joogta in la ogaadhsoo loo bambaxo waa xaaraan hadday ogaadhaasi ka baxsan tahay xaramkana qofka muxrimka un bay xaaraan ka noqonaysaa saasuu maalifku jeedaa wa taasicuhaa kan sagaalaadi qaطcu nabaati اxaram xaramkii dhirtiisii in la jaro weeye waa xaaraam qofka yani muxrimka ah inuu jaro dhirta xaramka waa xaaraan qofka aan muxrimka ahayna waa u la mid qofka muxrimka iyo qofka aan muxrimka ahayn labadaba waa ka xaaraan dhirta xaramka inay jaraan waa dhirta iskay u soo baxday dadku aysan tallaalanin dadku aysan tallaalanin taas wey laakiin qofka hadduu xaramka uu beer ku samaysto beerta wuu jari karaa ee waxaa laga hadlaya dhirta iskay u soo baxday ama ha yaraato ama ha weynaate haddii geed weyn uu yahayna waxa weyaan waa xaaraan ataa geedka qofka uu tallaahay xataa geedka hadduu qofka uu tallaasho waxa weeyaan waa xaaraan in uu jaro laakiin dhirta yararta ah wixii qofku uu tallaashay waa xalaal inuu jaro laakiin haddii uu iskii u soo baxay xaaraan wey in la jaro waxaa laga soo reebaya marka geedka la yidhahda alidkhir ila alidkhir idkhirku waxa weeyaan waa geed ay carabtu isticmaali jirtay guryaha inay saqaf oga dhigtaan iyo inay qubuurta ay ku awdaan ama ay ku qariyaan qabriga intaan ciidda lagu rogin ka marka idkhirkaas waa geed udgoon siyaabahana loo isticmaali jiray geedkaas uu nabigu ka soo reebay sala allahu calayhi wasalam waxyaabaha xaaraanta dhirta xaaraanta in la jaray ayuu ka soo reebay waxaa kaloo mualifku uhi wanaxwihi idkhirka wax la midka ah asna waa xalaal in la jaro oo waxyaabaha mudaawaadka la isku daweeyo amaba dadku dhibaya sida waxyaabaha qodaxda leh oo kale qodaxda uu iska jari iska goyn karaa qofka hadduu gurigiis maalan geedo qodaxa leh ka soo baxa ama dhir qodax leh wuu iska jari karaa maadaama ay dhibku u keenayso calayhimaa markuu mualifku leeyahin wuxuu ujeedaa qofkii muxrimka ahaa iyo qofkii xalaasha ah labadaba waa ka xaaraan wacaashiruha kan tobnaad ee maxduuraadkii ah caqdunikaaxi nikaaxii qofkii inuu rito oo nikaax la caqido oo la gunto waa xaaraan qofkii muxrimka ahaa asna wax ma guursan karo asna looma guurin karo calaa kullin minhuma markuu mualifku leeyahayna waxa weeyaan labadii ninkii iyo haweenaydii labadaba waa ka xaaraan inay ninkii inuu guursado iyo in loo guuriyo gabadha inay guursato in loo guuriyo iyo inay weli noqdaan ninkii inuu weli noqdo oo nikaax weli ka noqdo waa xaaraan asagoo muxrim ah inuu caqdi sameeyo xataa caqdi nikaax qof kale sameeyo xataa waa ka xaaraan haddii nikaax qofkii uu asagoo muxrim ah uu caqido nikaaxaas aslan maba guntamayaba ma asaxayo nikaaxaas wuuna dambaabaya qofkii waayahay walaa yubطilu nusuka nusuka wax burinaya ma jiro inta aan soo sheegnay ila alwaطu waxaan ka ahayn waطigii ama galmadii qabla ataxallul اlأwal oo dhacaya xalaaloobidda koobaad horteed intaa maxduuraadkii la soo sheegay tobanka ah wax burinaya xajkii ma jiro amba cumradii wixii aan ka ahayn wadiga ama galmada oo dhacda xalaaloobidda ka hor taalulka xajku wuxuu leeyahay laba taxalul horta cumradu hal mar hal taxalul bay leedahay oo taxalulkaasi waa ma xiirasho ilaa camalkeedaa kooban soo maaha waxa weeyaan qofkii dawaafkii iyo sacii markuu la yimaado uu timaha jirto marka umu xalaaloobaya waa cumradii ama xajku wuxuu leeyahay laba taxalul taxalul awal iyo taxalul aani xalaaloobidda koobaad iyo xalaaloobidda labaad oo maxay kale yihiin xalaaloobidda koobaad saddex shay laba ka mida ah qofka hadduu sameeyo ayuu xalaaloobayaa oo waa maxa waa dhagax tuurashadii ramyuljamra iyo xirashadii iyo dawaafkii dawaafkii saciga ma kala hadlaan dabcan mar hadday dawaafulrukni u yahay sacigin wuu la soconaya marka isku mid baa laga soo qaaday hal cabo saddexdaas mid ka mid a ah, laba ka mid ah hadduu sameeyo saddexdaa laba ka mid a hadduu sameeyo waxaa weeye wuu xalaaloobaya xalaaloobada koowaad haddii uu dhagaxii uu tuurto kadibna uu tintii xeerto xalaaloobidda koobaad baa xalaaloobay marka wax kasta oo waxaa xalaal u noqonaya maxduur ahaa markii laga reebo jimaaci jimaaci waa ka xaaraam laakiin inta kaleo dhan xalaal bay noqonaysaa dharkii inuu xidho dhiibkii inuu dhaashado waxyaabihii maxduuraadka oo dhan ugaadhii inuu soo ugaarsado xaram ka baxsanayn waxaasoo dhan xalaal bay noqonayaan haddii uu kale ku daro oo maalan wuu tuurtay tintiina wuu xeertay kadib buu haddana dawaafkii ku daray iyo sacigii waxaa weyaan xalaaloobiddii weyneyd buu alaaloobay xalaaloobiddii labaad wax kastaa xalaal u noqonaya xataa xaaskiisii xalaal bay u noqonaysaa markaas marka taxalul awal ka hor haddii qofkii uu sameeyo jimaac saan soo sheegaynay waxaa weeyaan xajkiisii wuu fasahaadayaa waxaana waajibka inuu dhammaystiro uuna soo qalleeyo laakiin bacda taxallul awal markuu sameeyo taxallul koobaad intuusan taxallulka labaad samaynin waa ka xaaraan laakiin xajkii kuma burayo taxallul koobaad markuu sameeyo kii labaadna uusan samayn hadduu helkiisa jimaaco xajkii kama burayo waaya saas darteed alif wuxuu ku leeyahay walaa yubطilu nusuka nusukii ma burinayo nusuki waxaa laga wadaa xajkii iyo cumradii ila alwaiga oo qabla taxallul اlأwal oo xalaaloobidda koobaad horteeda dhacaya laakiin xalaaloobidda koobaad dabadeed hadduu dhaco xajkii kama burayo waaya faslun wayustaxabbu waxaa sunno ah ziyaaratu qabrihi nebiga qabrigiisa in la booqdo sala اllahu calayhi wasalam fii jamiici alawqaadi awqaadda oo idil bacda alxaji xajka dabadiina aakadu uu si adag yahay oo mu'akad buu sii liistixbaabi اlculamaa'i culammadii ayaa arrintaas jeclaystay lahaa ziyaaradaas waliwuruudi waxaana soo arooray maa yadullu calaa dalik arrinkaa wax tusinaya ka soo arooray min alaxaadiii axaadiiii axaadii arrinkaa tusinaysana way soo aroortay buu mualifku leeyahay qofka markii uu xajka u dhammaysto waxaa sunno inuu masjidka nabiga soo booqdo salى اllahu alayh madiine inuu soo boqdo masaajidka nabigu uu soo ziyaarto markuu masjidka nabiga soo ziyaartana waxaa sunno ah inuu qabriga nabiga calayhi salaatu wasalaam uu soo maro oo nabiga uu soo ziyaarto oo nabiga uu salaamo ayaa sunno ah. qabriga nabigana wuxuu ku yaallaa masaajidka nabiga calayhi salaatu wasalaam ayuu daraf kaga yaallaa masaajidka hadda markii la toosiciyey soo dhex galay masaajidkii marka waxaa sunnaha ah qofku inuu nabiga calayi slat slam usoo qasto salaanta qabrigiisa markii uu masaajidka yimaado oo markuu qabriga soo hor istaago inuu si adableh nabiga u salaamo isagoo nabiga weynaynaya qadarinaya ayaa sunno ah ou dhaho assalaamu calayka ya rasuula assalaamu calayka ya nebiy ashhadu annaka qad ballaqta arisaala waaddayta alamaana wanasaxta lihadii اlumma wataraktaha cala almaxajati albayda leyluha ka nahaariha laa yaziiqu canha ila halik aduu nabiga uu salaamo u markhaati kaco inuu nabiga uu gaadhsiiye ummadiisii dacwada uu gaadhsiiyey inuu uga marka kaco ayaa sunno ah kadibna uu midig uu xagga midig u yar dhaqaaqa wax yar oo asna waxaa ku xiga nabig alay slam abubakr abubakr uu salaamo assalaamu calayka ya khaliifata rasuuli illaah asna uu salaamo kadibna uu midig haddana u siyar socdo uu salaamo sayid cumar radi allahu canhu uu dhaho assalaamu calayka ya amiira almu'miniin wahaa kada saas ayaa sunno ah inta ayuu mualifku kitaabkiisa ku soo gebagabeeyey wuxuu mualifku leeyahay wallaha as'alu an yanfaca bihi ilaahay waxaan weydiisanayaa inuu ku anfaco kitaabkan cid kasta oo muslim ah oo akhrisata oo ka faa'iidaysanaysa wa an yajcalahu inuu ka dhigo khaalisan mid khaalis ah liwajhi اlkariim wejigiisa kariimka ah walxamdu lilaahi وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين وآله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين